qur-aankii fasiro oo isagoon cilmi ulahayn fasiro xataa hadduu macnaha asiibo inuu ku dembaabayo haduusan asiibin iska badaaya aayado qur-aan iyo axaadiis oo macnahaasna waan ku soo sheegnay miaal cajiibana waa kii u keenoo qadafadii ku miaaliyey markaasu wuxuuhi walihaadaa sidaas daraaddeed taxaraja waxaa dhibsaday oo dembi u arkay jamaacatun koox kooxdaasoo min asalafi salafka ka mid ah can tafsiiri maa shay in la fasiro laa cilma wax oqoona allahum ayaga aysan ugu sugnayn bihi maaga sidaas darteed ayay waxa weyn a'immadii salafku u dhibsadeen oo ay dembi u arkeen qur'aanka in la fasiro shaygii aan markaas cilmi iyo oqoon loo lahayn wixii cilmi loo leeyahay ayada waxa weeyaan haddee in la fasira waa xaq oo cilmi saxiixa loolayaho qofku uu luqatan kelimadan u gartay sharcanna uu u gartay oo uu soo naqlinayo kamaa rawaa siduu u wariyey shucba shucbata ibnu xajaaj can sulaymaan uuga wariyey can cabdilaahi ibni mura can abi macmar ayuu ka wariyey qaala abi macmar wuxuu yidhi qaala abubakar sidiiq abubakar sidiiqa ah wuxuu yidhi ayu ardin dhulkee tuqilunii ixambaaraysa ah, dhulka ixambaarayo iqaadaya waa dhulkee waayu samaacin tudilunii samadaa i harinaysa oo har ii noqonaysa idaa qultu markaan idhaahdo fii kitaabillaahi kitaabka ilaahay maa shay laa aclamu aanan ka ogeyn wuxuu leeyahay abubakar sidiiq radia allaahu tacaala canhu haddaan ilaahay kitaabkiisa anoo noqon u lahayn ka hadloon fasiro dhulka iqaabaya halkuu ku yaallaa ciidda ilaahay ima qaadi karto xumaantayda markaas weeye halkeese laga helayaa cirka har ii noqonayo dallad ii noqonayo macnaha irka ilaahay inaan ku hoos noolaado dhulka ilaahay inaan ku socdo xaq uma lihi haddaan kitaabka ilaahay waxa weeyaan ka sheego macno aanan garayn waana abubakar sidiiq oo aclamu lumma ah bacda nebiy sala allahu calay wasalam asagaa ugu fadli badnaa ummadan muslimka uguna cilmi badnaa bacda nebiy saxaabadoo dhan kan ugu fadli badnaa wey abubakar ugu sida ugu fadliga badnaa uuna ugu cilmi badnaa ah, sidaas ugu cilmi badnaa maxaa yeelay nabiga sala allahu calayh wasalam min bicatihi maalinkii rasuul laga dhigay oo la soo diray laga bilaabo waxa weeyaan ilaa ilaahay uu oofsaday kama harin isagaa saaxiib la ahaa xabaran wa safaran hadduu safray iyo hadduu meel waxa weya muqiim ahaaba waxaa nabiga iyo abubakara meel fadhiisay nabiga iyo abubakar cumar saas meeshaas ku wada hadlay nabiga abubakar intaas unbaad axaadiista ku arkayda marka kan ugu oqoon badan ayuu ahaa hadyigii nabiga sala allahu calayh wasalam wa maca daalika wuxuu ka taxarujayaa oo dhibsanayaa inuu kitaabka ilaahay ka hadlo wax uusan aqoon u lahayn wa qaala abu cubayd wuxuu yidhi alqaasim ibnu sallaam xadaanaa waxaa noo warramay maxamuud ibnu yasiid can alcawaam ibni xawshaf ayuu nooga warramay can ibraahim ataymi ana abaabakr sidiiq abaabakar asidiiq su-ila waa la weydiiyey can qowlihi ilaahay qowlkiisa wa faakihatan wa abba bal xaal loola jeeda hale faakihatan iyo wa abban faqaala wuxuu yidhi ayu samaain cirkee tudilunii iharaynaysa oo har ii noqonaysa wa ayu ardin dhulkee tuqilunii ixambaaraysa in ana qultu haddaan ka hadlo fii kitaabillaahi kitaabka ilaahay in ana ay in qultu ana haddaan anugu ka hadlo qultu haddaan ka hadlo fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa maa shay laa aclamu aana noqonu lahayn aarkan munqadic weeyo ma sugno oo wuxuu ka kala go-an yahay ibraahimu taymi soo gaarin abubakr sidiiq marka ibraahimu taymigaas iyo waxa weeyaan ayaa inqiaac uga jira lama uusan kulmin abubakr sidiiq wa qaala abu cubayd wuxuu yihi qaasim ibnu salaam aydan noqoshee xadaanaa waxaa noo warramay yaziid ibnu xumayr anas uu nooga warramay anna cumara bna alkhadaab qara'a waa akhriyay al almimbari mimbarka korkiisa isagoo saaran wa faakihatan wa abba fa qaala wuxuu yidhi haadihi alfaakihatu faakihada qad carafnaha waa garanay faakiha waa garanaa waa qudaarta dadku cuno wax alla wixii dhulka ka soo baxay qudaarahe dadku cuno aa la dhaha faakiha waa garanay famal abbu abbu maxay tahay famal abbu hadii maanta mid soomaaliya caamiya la weydiiyo ma dhehen ma aqaana abba waayo iska dhila uma rajaca cumar waa ku laabtay ilaa nafsi nafsadiisa waxa wy miaalka sidaas waxa u sharaxaya waa sheekh maxamed saali uaymiin ah, waa midaa saas iska dhilaayo waalidkaa loola jeedaa ku dhalay faqaala cumar uma rajaca wuu ku laabtay eh, ninka leda cumar ilaa nafsi nafsadiisa isagaa dib u fakeray faqaala wuxuu yidhi ina haadaa arrinkan oo aayadda lafdi aadan macnaheeda oqoon inaad raadraadido oo isku kalifto inaad ehelkeedii ka raadido ciddii oqoon u lahayd inaad raadidood weydiido taas maaha wax la diidaa laakiin adugu inaad isku kalkalifto inaad keento macnaheed adoon dariiqii u marin lagu ogaanay dariiqa lagu ogaadaa waa cid oqoon u leh inaad heshay kuu sheegto dariiq kale laguma ogaado marka dariiqa la diidaana waa inaad adugu isku kalifto inaad keento macnihii adoon cid ciddii ehel u ahayd soo weydiinayn uma qaala marka uma rajaca waa ku laabtay cumar ilaa nafsi nafsadiisa faqaala wuxu uhi ina hada arrinkan lahuwa takalufu waa iskalifkiina laka reebay yaa cumaro cumaro isagaa isla hadla alla ila cumaro tan waa takalufkii la diiday uu yidhi waa cumar ibn khadaab waxa saas cumar ibn khadaab haddaanu loo san u arko inaysan u bannaanayn aayadda inta fiirfiiriyo macno inuu ku sheego uusan cilmi u lahayn qof ka dambeeya see ugu dhiiran amay ugu bannaanta uma bannaano wey taqwadii iyo iimaankii cumar ayay leeyihiin dadka qur ku fasiraaya hawadooda aarkaasna waliba cumar waa ka ansaxay isaga wa qaala cabdi bnu xumayd wuxu hi xadaana waxaa noo sulaymaan ibnu xarbi qaala wuxuu yihi xadaana waxaa noo warramay xamaad ibnu zayd can haabit albunaani weeye can anas ibni maalikin qaala anas wuxuu yidhi waxaan ahayn cinda cumar ibni alkhadaab cinda cumara bni alkhadaab cumar ibni alkhadaab agtiisaan joognay walxaal fii dahri qamiisihi qamiiskiisa dhabarkiisa arbacu riqaacin afar karin ay ku taallo qamiiskiisa waa amiirulmuminiin afar meelooduu ka karan yah karin hmm, waa marada meesha inta ka dilacdo waxa way maro kale looga dhejiyo ah, meesha inta ka go'do maradu kar kab looga dhejiyo maro kale looga dhejiyo ala ihahdaa karinta afar meeloodaa qamiiskiisu ka karnaa waana amiirulmuminiin taasna waxay kutusaydaa umaradii khulafaa raashidiin waxa weeyaan irmaan waraabsi inaysan jagada u hayn oo qofka waxa weya amiirulmu'miniin wuxuu ku nolol ahaa dadkaas caadiga ahoo muslimiinta ah kuwaasuu ku nolol ahaa sababtoo ah waxay u hayeen khulafaau raashidiin ummadda inay u adeegaan oy diintooda waardiyeeyaan ooy naftooda waardiyeeyaan ooy maalkooda waardiyeeyaan ooy cirdigooda waardiyeeyaan ooy caqligooda waardiyeeyaan saasay u hayeen maahane inay ka tabcadaan ama waxa weyn ay ka weynaadaan dadka ama nololaysan ku noolayn ku noolaadaan umad ahayn umad ahayn jagada taasuna waa midda keenayday in ilaahay weynaa subxaana wa tacaala doortay oo uu ka fadilay ummadda saas weeyaan marka afar karin isagoo qamiis la siituu akrinaya aayadda khudbada faqara'a wuxuu akhriyey cumar wa faakihatan wa abbaa faakihatan qudaar iyo wa abban daaq faqaala wuxuu idhi mal abbu abku muxuu yahay uma qaala cumar wuxuu idhi ina haadaa raadintaanu lahuwa takalufu haadaada wuxuu ku ishaaraa su-aashan inuu isweydiiyoba isagoon garayn oo raadraagiyo taas weeye wuxuu ku ishaaraa ina haadaa kan oo raaraadinta baxfigaan can kayri dariiqihi in dariiqiisii meel aan ahayn laga baxfiyaa lahuwa takalufu waa iskallifidii naloo nalaka reebay famaa calayka korkaaga ma ahan cumaro anlaa tadriyahu inaadan ogaanin macnaha maa calayka xaraj dhibkuguma ahan bian laa tadriya inaadan ogaanin ood oqoon weydaa dhibku iyo ceeb kuguma ahan aayadda laakiin ceeb waxaa kugu ah inaad ilaahay kalaamkiisa ku fasirto waxaan ahayn macnihiisii taasaa ood ilaahay ku been abuurato ood muftari cala allaahi noqoto wa haadaa kan kulluhu dhammaantiis wuxuu leeyahay shekh iسلام iبن تaymiya وhada kan kulhu dhammaantiis maxmuulu waxaa lagu xambaaraa calىa أnahumaa abubakr iyo cmar radي الlahu canهuma inamaa kale maahan araadaa waxay dooneen اstikshaafa cilmi kayfiyaة اab abi kelmadan ab ah kayfiyadee cilmiga kayfiyadeeda inay faydaan istikshaaf waa faydid inay gartaan kayfiyadiisa ayay dooneen wailaa haddaan sidaas la dhihin fa kownuhu abka inuu yahay nabta nabaan oo min alardi dhulka ka soo dhashay daahirun wa iska caddaho laa yujalu lagama jaahil ahaan laakiin shaarixa doctor dayaar musaacid dayaar wuxuu leeyahay sida daahirka ah lafdulad ayaan min luqati quraysh ka mid ahayn ilaa carabta luqooyinkeeda lahjadaha xoogaa ay ku kala duwanta marka luqan waana qurayshiyiin nimankaanu waxawn abubakar iyo cumar waa labaduba quraysh marka sida daahirkaa ab lafdigan ah carabi weeye laakiin luqatulquraysh uusan ahayn marka inay kelimatu ab gara waayeen xataa qariib maa ah, mar haddaysan luqadoodii ahayn qariib maa saasuu leeyay sidaasaana ah daahir uu leeyay ee ma ahan inay waxa weeyaan kayf raadinayaan laakiin sheekh wuxuu leeyay kayfka wey waxay gara waayeen wahaada kan kulluhu dhammaantiis maxmuulun waxaa lagu xambaaraa calaa annahuma abubakar iyo cumar radi allahu canhuma inamaa wax kale man araadaa waxay dooneen istikshaafa cilmi kayfiyati lab abka kayfkiisa inay cilmi u yeeshaan inay faydaan wailaa haddaan sidaas lagu fasirin fa kownuhu abka inuu yahay nabta nabaad min alardi dhulka ka soo baxa daahirun waa mid muuqdoo laa yujalu aan laga jaahil ahayn liqowlihi ilaahi hadalkiisaana u daliila tacaala alla waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi annaa sababna almaaa sabaa uma shaqaqna alarda shaqaa ayaan biyo ku shubnay markaan ku shubnan dhulkii dilaacina fa ambatnaa waxaan soo dhalinay fiihaa filardi dhulka dhexdiisa xabban mid la cuno beriiskii iyo gallaydii iyo masagadii iyo digirtii iyo qamardigii iyo sareentii mir kastoo la cunaa laydha xab xubuubtii weeye mir ayaan ka soo dhalinay wa cinadan canabaan ka soo dhalinay cinabna soomaalina canabay ba yidhahdaan waa midkaanaa taqaano canabka oo markuu qalanana sabiibka la yidhaahdo wey markuu qalalana sabiib kale annagu ma qalashina isagoo quyanu beerahena nooga soo baxa oo noo yaalla kaas canabkaa wey cinab wey iyo wa qadban geeda qoyan qadbigana waa geedka qoyan oo dariga ah iyo wa geeda qoyan iyo wa zaytuunan geedka zaytuunka laga sameeyo ugu qaalisan saliidaha ugu qiimaha badan iyo wa wanaklan geed timireed yaal iyo waxadaa'iqa beere geeda leh xadiiqada waa beerta marka derbiga lagu soo wareejiyaa la idhahdaa iyo waxadaa'iqa beere geeda leh beedhahaasoo hulban geedaheeda isdhex galeen hulbi waa jamcu aqlab aqlabna waxaa la yidhaahdaa ninka xoog galoo tunkiisa xooga badan yahay haddana waxaa loola jeedaa geedo waaweyn xoog lahoo saas isku dhex galaa loola jeedaa markaasu alla yidhi wa faakihatan iyo qudaar iyo wa abal faakihadu waa qudaarta dadku cuno abigana waa wax alla waxa dhulka ka soo baxay xooluhu cunaan wixii xooluhu cunaanna waxa la dhahdaa abi waxa dadku cunana waxaa la yidhaahdaa faakiha oo sidaasay markii dambe haddee salafku iyo u fasireen sida ibnu jaruur dabari iyo qayrkiisba ay soo naqliyeen oo salafkii ka horreeyey ka soo naqliyey wa qaala ibnu jariir wuxuu yidhi xadaana waxaa noo warramay yacquuq xadaanaa waxaa noo warramay yacquub ibnu ibraahim addawraqi weeye qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay ibnu culaya waa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu culaya weeye ismaaciil ibnu ibraahim ibnu culaya waa soo marnay can ayuub ayuu nooga warramay ayuub ibnu abi tamiima weeye can ayuub ayuub ibnu abi tamiima ayuu nooga warramay can ibni abi mulayka cabdullaahi ibnu cubaydilaahi ibnu abi mulayka ana bna cabbaas cabdulaahi bna cabbaas su-ila waxaa la weydiiyey can aayatin aayad aayaddaasoo low su-ila haddii la weydii lahaa canhaa aayadda bacdukum gobol idinka mid ah dadkii uu la hadlaayuu leeyay gobol idinka idinka mid ah haddii maanta la weydii lahaa qaala fiiha waa ka hadli lahaa oo waa fasiri lahaa oo wuxuu dhihi lahaa aayaddan saasaayo saasaa loola jeedaa faabaa cabdulaahi bni cabbaas waa diiday an yaquula inuu ka hadlo fiiha aayadda isnaadu saxiix sanadkuna waa sanad saxiix in cabdulahi ka sugnaatay inta aayad macnaheeda la weydiiyey uu yidhi maya ka hadli maayo ma garanayo waa cabdulaahi ibni cabbaasoo nabigu ugu duceeyo ugu oqoon badnaa waxa weeyaan abubakar iyo cumar iyo khulafadii ka gadaal dadkii ugu oqoon badnaa qur-aanka tafsiirkiisa ah, ah dadkii ugu oqoon badnaa ayaa inta la weydiiye yidhi gara maayo ka joogsan aayad qur-aan maanta laakiin gobolkiina dii la weydii lahaa yuu yidhi ibn abi mulayka waxa weeya waa ka jawaabi lahaydeen idinku wa qaala abu cubayd qaasim ibnu salaam wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay ismaaciil ibnu ibraahim can ayuub ayuu nooga waramay can ibni abi mulayka ibnu abi mulayka cabdulahi bni cubaydilaahi ayuu nooga waramay qaala inuu yidhi sa'ala rajulu ninaa weydiiyey ibna cabaas can yowmin kaana miqdaaruhu alfa sana waxaad iiga warantaa qur-aanka ilahay wuxuu ku sheegay maalin kun sana le-eg laba suuray ku jirtaa suuratulxajna waa ku jirtaa wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sana waxa wey suuratu sajdana waa ku jirtaa marka maalin kun sano la-eg ii sheeg ayuu yidhi faqaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii ibnu cabaas famaa yowmun kaana miqdaaru hamsiina alfa sana adugu ii sheegu yidhi maalin konton kun oo sano la-eg suurat macaarije tanuna ku jirta isagiyuu ku soo celshay aduu tan ii sheegu konton kunoo sano maalin la-egaaba ku jira qur-aankee adugu tan ii sheegu ah. faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi inamaa sa'altuka anugu waxaan kuu weydiiyey lituxadiuna inaad ii warantaan kuu weydiin aniga su-aal igu soo celido kuma weydiin ah. inaad anigii su-aal igu soo celido kuma weydiinaad inaad ii waranto adugu wax ii sheegtaan ku weydiino inamaa wax kale maan saaltuka waa ku weydiiyey lituxadiثanii inaad ii waranto faqaala bnu cabaas wuxuu yidhi humaa labadaas maalmood oo midna kun sano uu yahay midna uu yahay konton kunoo sano dakarahum allaahu ilaahay baa ku sheegay fii kitaabi kitaabkiisa allaahu aclamu bihimaa ilaahayana u aqoon badan saasuu ku yidhi ilaahayaa u aqoon badan wax loola jeedo waa cabdullahi bni cabaas labadan aayadood ama saddexdan aayadood oo labana ay kun kun sano maalin ah sheegeen wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun waa suurat lxaj suuratu sajdana waxa weeyaan yudabiru اlamra min aلsama ilى اlardi uma uma yaruju uma yaxruju ilayhi fii ywmi kaana miqdaaruhu alfa sana mima tacuduun wey ayadoo alfa sana mima tacuduun kun sano oo in maalmaha aad tiridaan la eg suurat lmacaarijna waxa weeyaan fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana cabdullaahi bni cabaas isagoo ka jawaabayna waa la soo wariyey isagoo ka jawaabay oo iswaafajiyey laba qowlayna culummadu isku waafajiyaan qowl waxa weeyaan in la yidhaahdo waxaa loola jeedaa midda ilaahay suurat lxaj ku sheegay waina yowma cinda rabbika kaalfi sanati mima tacuduun waxa weeyaan lixda maalmood oo ilaahay uu abuuray cirka iyo dhulka toddobada sama iyo toddobada dhul maalinkiiba kun sanu la eka aayadda suuratu sajda ee ah kunka sanana waxay sheegaydaa amarka alla laga hadlaya yudabiru amra min asama ila alardi uma yaxruju ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu alfa sana waxa weeyaan amarka sucuudkiisa iyo nusuulkiisa sii socodka uu sii soconayo soo degiddaa qadarkiisu leeyahay kun sano aayaddan suuratulmacaarijna qiyaamahay ka hadlayda oo maalinka qiyaamaha wuxuu la egyahay konton kun oo sano taas waa qowl saas in looga jawaabo saddexda aayadoodna midba meelu ka hadlaya qowlka labaadna waxaa looga jawaabo lagu jamciyaa waxa weeyaan saddexda aayadoodba qiyaamay ka hadlayaan laakiin mu'miniinta marka la fiiriyo marka muminiinta la fiiriyo kun sanu uga dhigan yahay kufaar marka la fiiriyana konton kun oo sanu uga dhigan yahay saasna waa loo jamciyey waxaana macaanidaas labada qowloo lagu jamciyey qowl saddexaadna waa jira midkaa dul taagantoo ah waa mutashaabih laa yalamu adruha laa yaclamu macnaaha ila allah macnaheeda alla garanaya waana mutashaabih wax loola jeedo maalmahaas qowl saddexaad way o ahlucilmigu leeyihiin oo mufasiriintu ay ka yidhaahdeen ilaahay baa garanaya macnahooda waxa loola jeedo kun sano iyo konton kun oo sano siday kala tahay marka sidaasna waa loo waa qowl saddexaad wey laakiin labadan qowl oo jamcinta ah waxa weeyaan maxamed amin shanqiidi ayaa ku sheegay kitaabkiisa dafcu ihaami اdraab can aayi kitaab suurat اlxaj inuu ku sheegaa suurat اlxaj markuu mara wa ina yowma cinda rabbika kaalfi sanatin halkaas ayuu ku sheegay cabdullahi bn cabaas uuna ka soo guuriyey saas in loo jamciyo see markay ku dhici kartaa marna inuu yidhaahdo waa laba maalmood alla sheeguu ka gaabsaday marna uu jamciyo waxa weeyaan kulla yawmin laba juaadoo laba arrimaa looga jawaabi karaa in la yidhaahdo kulla yawmin cilmiyaa u siyaada cabdullahi bn cabaas waa sidaan xalaba soo marnay waxa weeyaan cilmiyaa u siyaada cabdullahi bn cabaas mo markuu shekhulislaam ibn temiya ka hadlay cabdullahi bn mascuud inuu dhintay waxa weeyaan soddon iyo saddex markay hijriyadu ahayd ee lix iyo soddon sanaa kadib uu noolaa cabdullahi ibni cabaas maxaad u malaynayna cilmigu kasbadu ku yidhi marka markasta cilmigaa u siyaadaayay inuu mar la weydiiyayo uusan garanayn kadibna uu cilmi u yeeshoo ka jawaabay saas waa dariiqa dariiqa kaleeto waxaa la dhihi karaa ninkan baxiga qaabku wax u baxinaayo uu wuxuu ka dareemay wax takaluf ah takaluf inuu reerraadinayo waxuusan awoodin oo uu ka zajrinayay oo uu leeyahay ka joog waxaadan awood ulahayn labaduba waa dhici kartaa laakiin cabdullahi bn cabaas isagoo jamciye waa halkaas ayay culummadu ku sheegeen afarku ana ka sugan cbdullahi bn cabaas calaa shardi waxa weeyaan bukhaari waxa weeyaan xaakim ayaa ku wariyey fakariha cabdullahi bn cabaas wuxuu nacay an yaquula inuu ka hadlo fii kitaab illahi kitaabka ilaahay maa laa yaclam wuxuusan aqoon u lahayn wa qaala bnu jariir wuxuu yidhi xadaanii waxaa iigu warramay yacquub yacni ibnu ibraahim qaala wuxuu uhi xadaanaa ibnu culaya ismaaciil ibnu ibraahim ibnu culaya noo warramay can mahdi ibni maymuun can weliid ibni muslim qaala wuxuu yidhi weliid ibnu muslim jaa waxaa yimid dalqi ibnu xabiib ilaa jundub ibni cabdilaahi saxaabigaas u yimid fasa'alahu waa weydiiyey can aayatin aayad min alqur'aani qur-aanka ka mid a faqaala wuxuu yidhi uxariju calayka dushaada dembi ayaan yeelayaa in kunta musliman muslin haddaad tahay lamaa qumta canii waa inaad iga istaagtaa ow qaala wuxuu yidhi an tujaalisanii waa inaadan ila fadhiisan muslim haddaa tahay hela fariisan iga istaagu ta aayad weydiiye ah, aayaduu weydiiyey markaasuu yidhi dembi wey haddaad ila sii joogto ah, kuma fasixin inaad ila sii fadhido istaag marka culammadu waxay leeyihiin waa wixii uusan qofku garanayn amase waxa weeyaan qofkii uu ka dareemo qaabka dariiqa uu ku socdaa inuu mutashaabiha iyo uu israadraadinayo amaa wixii aad garanayso qofkii kuu yimaada dhihimeeda iga istaag iyo haddii kale dembiga dushaada meeshii aad garanayso waa u sheegay laakiin meeshaadan garan wey saasay leeyihin culamadu sheekhana waa sharxa waa ku sheegay sheekh maxamed saali uthaymiin inaan qof walba la dhahan istaag e marka waxa weeyaan qofkii wixii aadan garayn waxa weeyaan sidaas weeye waa inaad ka gaabsataa wixii aad garayneeda waa inaad sheegtaa marka waa wixii aadan garayn ama qofkii aad dareento inuu waxa weya fitna raadin yahay marka wuxu uxariju calayka macnaheedu waxa weya ajcalu calayka alima wey dushaada dembiyaan yeelaya Ah, inaad ila sii fadhida dambigay kugu ta kuma fasixin ee iga istaag ah, uxariju calayka dushaada dembiyaan yeelaya in kunta haddaa tahay musliman muslim lamaa qumta ilaa qumta canii waa inaad iga istaagtaa ow an tujaalisanii anlaa tujaalisanii waa ila fadhiisan wa qaala maalik wuxuu yidhi can yaxya ibnu saciid can saciid ibni musayib annahu saciid kaana wuxuu ahaa su'ila marka la weydiiyo can tafsiiri aaya aayad tafsiirkeed haddii la weydiiyo aayadaasoo min alqur'aani qur'aanka ka mid ah qaala wuxuu dhihi jiray innaa anagu laa naquulu kama hadalno filqur'aani qur-aanka shay-an waxba ugama hadalno qur-aanka aniga waxba lagama weydiye xalaal iyo xaraasha kale weydiye waxa weeye fiqiga haddee waana taabiciyaalka raggii ugu fiqiga badnaa oo ugu oqoon badnaa xalaal iyo xaaraam markaasuu leey qur-aanka shay kama nidhahno annaga meel meel uu yaqaano waa ka hadli jiray laakiin waxa weeyaan meeshuusan aqoon uu ka gaafsa jiray ee meeshuu yaqaan waa ka hadli jirta hadduuda noogu imaanaa cashar hmm waxbaana uu qur-aanka kama sheegno uu yidhi wa qaala leythi wuxuu yidhi can yaxya ibni saciid can saciid ibni musayib annahu saciid kaana wuxuu ahaa laa yatakalamu midaan ka hadlin ilaa filmacluumi shayga la yaqaano min alqur'aan laga yaqaan maana waa kaasa inuu ka hadli jiray wixii uu yaqaan waxa weeyaan shayga macluum aho macnihiisu cad yaho qur-aankaa intaas bisuu qur-aanka ka hadli jiray inta kale asagoo fuqahadii min fuqahaai sabcu ka mid yaha toddobadii fuqahaau sabca ee reer madiina ee imaamu maalig uu dhihi jiray hadday masale isku raacaan waa ijmaac oo lamaba khilaafi karo ayuu ka mid yahay fuqahaa sabca toddobad ayuu wa maca daalika aayaadka qur-aanka in badanuu ka gaabsi jiray iyo xaraashana xalaal iyo xaaraamtana isagaa ugu aqoon badnaa taaciyaalka macnaha ragga ugu aqoon badanuu ku jiray macnaha marka anahu saciid kaana wuxaa laa yatakalamu midaan ka hadlin ilaa fi lmacluumi kan la yaqaan min aqur'aani qur-aanka la wa qaala shucba ka wariyey can camar bni mura qaala wuxuu yidhi saala rajulu nina weydiiyey saciid ibni musayib can aayatin aayad aayadaas can aayatin ey can tafsiiri aayatin aayad tafsiirkeedu weydiiyey aayadaasoo min alqur'aani qur ka mid fa qaala wuxuu yidhi laa hay weydiin can ilqur'aani qur-aanka aniga qur-aan tafsiirkiisa wasl waxaad weydiidaa man yascumu qofka ku amdacoonaya annahu laa yakfaa calayhi inuusan ka qarsoomi karin minhu qur-aanka xaalu ka mid yahay shayun shayna dadka ku amdacoonaya qur-aanka o dhan annagaa naqaano nagama qarsoon kuwaas weydiiyo aniga hay weydiine kuwaas weydii yani wuxuu la jeedaa cikrama mawla ibn cabaas cikramo haddee mufasir oho cabdullah ibn cabaas ardagiisa kaasu xoogaa wuxuu leeya ikrama qur-aankii o dhan mufasira marka bal raggaas weydiiyu ku amdacoonaya inay qur-aanka oo dhan aan wax ka qarsoon la arag ikramana maahan inuu ra'yi ku fasira akramo ikrama waa ardayga cabdulaahi ibni cabaas oo tafsiirka ka soo qaatay oo waxa weeyaan daaimo fanniga ugu taqaquska badan yahay uu u ahaa wey marka laa haddana sidaasay tahay saciid musayib aad isaga uga dhowrsan jir marka tadayunkaas inuu baaba'ay ayaa muuqata maanta inaa lilahi wa inaa ilayh raajiun qof walba ku dhiirada qur-aanka wa qaala ibnu shawdab wuxuu yidhi xadaanii waxay warramay zayd ibnu abi yaziid qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay nas'alu kuwa weydiiyey saciid ibnu lmusayib can ilxalaali waalxaraam xalaasha iyo xaaraamtaan weydii jirnay masaladan maxaa bannaan maxaan bannaanayn wa kaana wuxuuna ahaa aclama naasi dadka kan ugu oqoon badan fa idaa sa'alnaahu markaan weydiinno can tafsiiri aayatin aaya tafsiirkeed aayadaasu min alqur'aani qur-aanka ka mida sakata waa aamusi jiray kaan lam yasmac inuusan maqlin aad ma moodaa su-aasheenni aayaddan ah, saciid musayibo noo sheeg shib waxaad moodaa inuusan maqlin xalaashay xaram tiradaan ma xalaala mise waa xaaraam waa xalaal ama waa xaaraam le qur-aanku waa riwaaya can illaah ilaahay baa saasiriyad ka dhiganta markaad leedaha qur-aanka macnihiis waa sida allah saasiri wey marka qofka waxa weeyaan iimaan laho waa inuusan ku dhiiran ilaa uu xaqiiqsado oo hubsado waa masale khatar ah wey wa qaala ibnu jariir wuxuu yidhi xadaanii waxay warramay axmed ibnu xabada addabiyi أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت وحن سو غاري فقهاء المدينة فقهاء المدينة عانك أهي ugu oqoonta badna waqtigoodii ayaan soo gaaray waynahum ayagu la yu'adhimuna wa waynayn jireen alqawla in laga hadlo fi tafsir tafsir in tafsir laga hadlo arin weyn weyn weyn ay u arki jireen oo qatar ah minhum waxaa ka mid a saalim ibn cabdilaahi bn cumar ibn khadaaba ka mida oo fuqahaa sabca ka mida todobadii fuqahaa sabca ayuu ka mid yahay waxaa ka mid a walqaasim ibnu muxamed ibnu abibakr sidiiq ayaa ka mid ah oo fuqahaa sabca ka mid ah waxaa ka mid a saciid ibnu musayib ayaa ka mid a fuqahaa sabca ka mid a naafic mawla ibn eh, ibnu cumar ayaa ka mid a fuqahaadii reer madiine ayaa sidaas qur-aanka tafsiirkiisa uga cabsan jiray oo uga joogsan jiray وqاaل أbو عbayd wuxuu yihi xadثna waxaa noo waran cabdاللahi بن صالح عن الleyث عن هiشhاaم بن curوة qaala wuxuu yihi هiشhاaم بن curوة maa samictu ma aanan maqل abi aabbahay waa curwaة بن زubayr oo asna ka mida فuqahaaء sabca curwaة بن زubayr بن cawaam wey asmاa bint abi bakr الصديq ayaa dhashay curw curwaة بن زubayr بن cawaam weeyaan aabbaha uu sheegaya hishaam aabbihiis waa curwa qaala wuxuu yidhi hishaam maa samictu ma maqlin abi aabbahay oo curwo ah ta'awala xaaluu fasirayo aayatan aayad aayaddaasoo min kitaabillahi ilahay kitaabkiisa ka mid a qadu weligay weligay waqti waqtiyada ka mida aabbahayo hal aayad fasira ma maqan curwat ibnu zuhri fuqahaau sabcuuna ka midi toddobadii fiqiga ugu oqoonta badneede reer madiinuu ka midi sidaas wuxuu ka cabsanayaa inuu aayad macnaheeda sheego uu waxa weyn ku gafo oo uu ilaahay qof ku been abuurtay noqdo ayuu saas uga uga hibaysanaya marka iimaankaas ilahay noo soo celsho iyo waracnimadaas iyo dhowrsiga wa qaala ayuub wuxuu yidhi iyo wabnu cawn iyo whishaam addastuwaaiyu addastuwaaiyu can muxamed ibnu siriin qaala muxamed ibnu siriin wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey cabiidata salmaani waa mukhadram dadkii waktigii nabigu joogay islaamay lakiin nabiga aan arag uu ka cabiidata salmaani ayaan weydiiyey can aayatin can tafsiiri aaya aaya tafsiirkeedo min alqur'aani ka mid a faqaala wuxuu yidhi dahaba way tageen aladiina dadkii kaanuu ahaa yaclamuuna kuwa yaqaan fii maa shaygii unsila la soo dejiyo min alqur'aani qur-aanka qur-aanka aan tafsiirkiisa dadki yaqiin waa tageen oo saxaabada ula jeedaan fataqi illaaha ilaahay ka baq maxamed ibnu siriinow wa calayka bisadaadi toosnaanta laazim waa ismu ficil amar wa calayka ay ilzam laazim bisadaadi toosnaanta وqاaل أbو cubayd wuxuu hi xadثna waxaa noo warramay mعاad can iبni cawn can cubaydاللaahi بni mسلم iبnu yasaar can abiihi aabihiis ayuu nooga warramay mslim iبnu yasaar qaala wuxuu yidhi mslim iبnu yasaar إidaa xadata markaad ka warramaydo can ilaahi alle ila aayad markaad macnaheeda sheegayda alla saasiriyeed ka dhiganta markaad alle ka warramaydo faqif war istaag intaadan ka warramin bal joogso joogso xataa tandura ilaa aad fiirido maa qablahu aayaddan waxa ka horeeya wamaa bacdahu iyo wax ka dambeeya ha iskaga degdegine waxa weeyaan aayaddan bal maxaa ka horeeya maxaa ka dambeeyo macnaheeda siyaaqa fiiri waxaad fiiridaa saabiqa laaxiqa fiiri macnaha aad uga fiirso kadib ka jawaab saas darteeda dadka oo caada ah ee dadka wacdina ee waxa weyan dadka raba inay kayrka u sheegaan iyo dadka wax akrinaa dhammaan waajib waxaa ku ah kelimadda ay sheegayaan intaysan sheegin inay meel soo saartaan oo ay hubsadaan oo waxa weeyaan aysan ilaahay ku been abuuran oysan nabigii ku been abuuran oysan naftoodii gubin ayagoo raba dadka inay hanuuniyaan dadka in wax loo sheego waa la rabaa waa wanaag waa qayr waa shaqadii nabiyaalka laakiin waxa loo sheegayo waxa weeyaan waa inaad garataa diintaadu waa ra'sulmaalka faa'iide raadinaa tahay markaa islaamka dadka ku sheego ajir aad heshid diinkaagiiyo guban haddaad been sheegto oo waxaad noqon kuwuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka culummadu baabaado akhiru zamaanka waxa weyn ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu-iluu faaftow bikayri cilmin fadalluu wa adalluu waxa weyn aakhiru zamaanka qaabka dadku u baadiyoobayaan oy u baaba'ayaan culummadu lumi mayso ayaga xaggoodana dalaalku ka imaanma laakiin dalaalku wuxuu ka imaanayaa dad aan culummo ahayn ilaahay kitaabkii sunnadana aan war ka hayn aa dadka culummo ka dhiganayaan markaasay kitaabkii sunnada ka warramayaan waxbaa la weydiina markaasay jawaabayaan dadka markaasay baadiyeynayaan iyaguna baadiyoobayaan qaabka dalaalku imaan xadiiska bukhaariga saxiix saasuu nabigu ku sheegay sala allahu caleh wasalam welidaa saas daraaddeed waa tan a'immadii salafka oo dhan sida imaam axmed ibn xambal sida imaam اbukhaari kitaab صaxiixa matnigiisa ku taal sida shiikiisa cali ibnu madini dhammaan firqa naajiya ayay tahay markii la weydiiyey waxay dhahdeen waa ahlucilmiga ah, waa ahlucilmiga oo aawa caamadiina sheekhuliسlam ibn taymiya aad u sharaxay masalada wuxuu yidhi ahlucilmiga waxaa loola jeedaa dadkan ahluxadiidka iyo cid kastoo ku xihan oo ayaga ka fadwo qaadata cid kasta oo ayaga ka fadwo qaadata ayaa loola jeedaa laakiin ma dhici karto in cilmiga iyo culummadu lumaan caamaduna ay toosta wax dhici kara taas waxa weeyaan waa diinkii alloo laga been sheega wey wax jira mm. marka dalaalka waxa weyan culummada wuxuu uga imaanaa qof shaati culummo qaatan culummo ahayn ee culummada uga imaanma mana dhici karto oo nabiga noo sheegay sala allahu alay wasalam sidaas marka waa masale muhiim ah qof walba inuu ilaahay uga baqo intuu ka warramayo markuu warrami rabo inuu joogsado oo uu fakero maxaa kaaga imaan doona maxaa kaaga iman doona dadka waxa weeyaan masaa'ilka xataa marka lagu weydiiyo waa inaad fiirsato dadku waxay rabaan adiga inay buundo ka dhigtaan naarta inay jaranjar kaaga dhigtaan ay oo adiga inta kugu istaagaan ay naarta kaaga gudbaan waana dhici karta inay kaaga gudbaan sababtoo ah qofkaan isagoo ordayo hanuundoon uu kuu yimi wuxuu ku yidhi mas'aladan maxaa xaq ka ah sidaasaa xaq ka ahaatay mana aha sidii xaqa ahayd sidiiu ku dhaqaaqay asagu waajibkiisa waa gutay wax dambiyana dushiisa maaha hadduu marka hore ku dadaalay laba shay qofka uu wax weydiina is yidhi qof oqoonle maye qof alla ka cabsanayse maye labadaas inuu ku dadaalo asaga laga raba caamiga qof oqoon iyo alla kacabsi uu ku malaynaa bis waa inuu wax weydiiya hadduu qof kale wax weydiiyo waxba u tarini laakiin labadaas markuu ku dadaalo weydiiyo oo qofkaas uu u sheego gef waxa weeyaan man uftiya biqayri cilmin فإنma إثmه عlى الذي أftاa xadiiska صaيiح jaamiع صغير ku sugan nabiga salى الlaه عaليه وsلم wuxuu leey qofka cilmi la'aan loo jawaabay dembigu kii u jawaabay dushiisa wey isagu gudub adiga bundada naarta lagaga gudbo marka wadaadkii jawaabaa naartu haysata marka waxa weeyaan qofku waa inuu ogaado garto waxa weyan waa orda waxa weeyaan waa carara wuxuu leeya sheekh dhiba isagii haysta war sheekh masaladaas xaa qiil u ah qiil ii raadi u leeya adigaa la rabaa inaad marka asagu wuxuu rabaa wixiina inuu dantiisii adduunna gaaro waa rabaa Ehm, inuu waxawan dambi ka badbaadana waa rabaa adigii marka durbadadaa waxaa kusoo dhaca qofkaan saaqiil ugu raadida seexal waqiila waxaa la yidhi meel meeshaan xaashiyadaha waxaa ku taalla waxa wey saas iyo saas dhib male iska soco khalaas asaga marka waxa weeyaan halaagii inoo ka badbaad dantiisa adduunna waa hel murugadii waa taas dayday laakiin adiga ma ka badbaadi halaagii fiiri adiga halaagii ma marka wax walba waxaa la rabaa adigu ra-sulmaalkaaga ku xisaabta diintaada halaagin adigu intaas leedahay qof wax u qabo xadaanaa hushaym ayaa noo warramay can muqiira can ibraahim qaala kaana asxaabunaa asxaabteennu waxay ahaayeen uu yidhi ibraahim ibnu yaziid annaqaci yattaquuna kuwa iska ilaaliya atafsiira tafsiirka wayahaabuuna waana ka hibaysan jireen inay qur-aan fasiraan aad ayay iskaga ilaali jireen reer kuufa haddaan nahayu leey wa qaala shucba wuxuu yidhi can cabdilaahi ibni abi safr can cabdilaahi ibni abi safr qaala shacbi wuxuu yidhi wallaahi ilaahan ku dhaartay maa min aayatin aayad ma jirto ilaa walxaal qad sa'altu aan weydiiyey maahan canhaa xaggeeda hal aayad qur-aanka kuma jirto onan ahlucilmiga soo weydiin aayad kastoo qur-aanka ku jirta culimmada waan weydiiyey walaakinahaa aayaddu alriwaayatu can illaahi waa ilaahay wax laga warinaayo sidaasaanan ugu degdegay macnaha marka uu aayadaha ka joogsado tafsiirkooda uu wuxuu leeya wallaahi aayad kasto qur-aankaas ka mid a ah culamada waa soo weydii macnaheeda waa la soo sheeg laakiin aayad macnaheeda sheeg waxa weya ilaahay wax ka wari marka waxaan diidayaa haddaysan ii cadaan inaan ku dhiirado maxaa yaele qof ilahay ku been abuurtaan noqona ee eh, hal aayad ma jirto oan culammada soo weydin u leeya وqاaل أبو عbayد wuxuu yidhi xadثna waxaa noo waramay hushayم qaaل أنbأnaa cmر بن أbي زاaئدة عن الشhعبي عن مaسروq qaaلa wuxuu yidhi iتaqوا iska ilaaliya aتفsيira تفsيirka fainamaa wax kale maaha huwa تفsيirku الriwaayaةu welin wax laga welina wey can ilaahi alle alla saas yidhi ayay ka dhiganta markaad aayadda fasiraydo haadihi uu yidhi shh م تaymiya fahaadihi imidaanu alaaaaru ee aahaarta ah aaaar waa aqwaasha iyo afcaasha saxaabada iyo taabiciyaalka laga soo naqliyey wey aaaartu fa haadihi midbaan alaaaar ee aahaarta asaxiixatu ee saxiixa ah iyo wamaa shaakalahaa wixii u eg almarwiya ee laga wariyey almarwiyatu ee laga wariyey can a'imati salaf imaamyaalkii salafka laga soo wariyey maxmuulatun waxaa lagu xambaaraa calaa taxarujihim dembi ka cabsashadooda can ilkalaami inay ka hadlaan ayay ka cabsan jireen fi tafsiiri tafsiirka bimaa shay ayaa lagu xambaaraa laa علم wax aqoon ah lahum ayaga aysan ugu sugnaanin bihi maag waxa weyan aahaartaas iyo aqwaasha saxiixa ah dhammaan waxaa lagu xambaaraa waxa weeyaan waxay dhibsanaayeen waa inay ka warramaan aayad aan tafsiirkeed u cadayn taas weeyaan aayad aan tafsiirkeed u caddayn inay ka hadlaan taas wey ee miday macnaheedu u cad yahay kama cabsanayna waa sheegi jirin oo sida ay xaaraam u tahay aayadda adoon garayn macnaheeda in la sheego sidaasoo kale ay u tahay adoo garanaya haddii lagu weydiiyo inaad qarido saasoo kale ay u tahay marka waxaa lagu xandaaraa waxa weeye masaa'ilka aysan garayn ama shakigu kaga jiro weeyaan waxay ka joogsanayeen fa haadihi alaaaru aaarta aahaarta asaxiixatu ee saxiixa iyo wamaa shaakalahaa wixii u eg aahaartaasoo almarwiyatu laga wariyey can a'immati salaf a'immadii salafka maxmuulatun waxaa lagu xambaaraa calaa taxarujihim dembi ka cabsashadooda can ilkalaami inay ka hadlaan ayay dembi uga cabsanayeen fi tafsiiri tafsiirka bimaa shay ay ka hadlaan laa cilma wax oqoon ah lahum ayaga aysan ugu sugnaan bihi maaga fa amaa man qofkii takallama ka hadla bimaa shaygii yaclamu uu ka ogyahay min daalika tafsiirka tafsiirka wuxuu ka yaqaan qofkii ka sheega luqatan xagga luqa ahaan waa u yaqaan wa sharcan xagga sharci ahaan waa u yaqaan falaa xaraja calayh wax dembiya korkiisa maaha waxaa la rabaa aayaddan luqatan wa sharcan inuu garanayo luqadana waa inuu fahmaayo sharcina wa inuu u fahmaayo markuu labadaas u fahmaayo hadduu ka jawaabo wax dembiya korkiisa ma ahanin walihaadaa sidaas daraaddeeda ruwiya waa laga wariyey can haaulaa'i kuwaan iyo wa kayrihim qayrkoodba aqwaalun aqwaal aqwaashaasoo fi tafsiiri tafsirka dhexdiisa ahaada a'immadan hadda laga soo wada warinayo ayagoo diidaya aayad inay fasiraan aayado ay fasirayna laga soo wari marka labadii qowl sidaasaa lagu jamcina aayadahay fasirayeen waa aayado macnahood u caddaado waadix u yahay aayadahay ka joogsanayeen waa aayado macnahooda xoogaa ishkaal uga galay oo u aad uga caddaan ayay ka gaabsanayeen marka noocaas wey walaa munaafaata wax isdiidida ma aha in aqwaalna laga soo naqliyo iyadoo aayada fasira ayagoo aayada diidayna laga soo naqliyay isdiidi ee waa iswaafaqsanta waxay fasirayeen aayadda u cad waxay ka joogsanayeen aayadda shakigu uga jiro saas weeye macnuhu markaas wuxuu hi liannahum a'imada salafka takalamuu way ka hadleen fii ma shaygii calimuuhu ay garteen wa waa ka amuseen canmaa jahiluhu waxay jaahil ka noqdeen sidaasay ahayn aimatu slu saalix wahaadaa sidaas madhabkaas wahaadaa madhabkaas salaf oo ah qur-aanka inta kuu caddaatood baratay inaad ka hadasho inta aadan garayn inaad ka gaabsato huwa alwaajib waa midka waajibka ku calaa kulli axadin qof kastoo muslima qof kastoo muslima saasaa waajib ku ah qur-aanka mas'alada aan kuu caddayn aayadda qur-aanka inaadan ku qasbin maantana waxa weya waxaas iyo inta loo kaadiyey a ah waxa weeyaan qof kasta mabda'a uu rabo hadduu madhab shaydaan yahay aayada qur-aan u deliisha ah, madhab shaydaan hadduu faafinaayo wuxuu leeya ilaahay baa kitaabkiisa saas ku yidhi ah, waa inuu aayada qur-aan dul saaraa wax allo wuxuu sheegayo waa inuu aayada qur-aan saaraa wax allo wuxuu sheegayo waa inuu axaadiis nabi saaraa marka taasna waxa weeyaan aayatin xumo ayaay ku dambaynaysaa ilaah lagu been abuurta wahaadaa madhabkaas oo intii la yaqaan in tafsiirka laga sheego intaan la garayn laga aamusaa huwa alwaajibu waa midka waajibka ku ah calaa kulli axadin mid kastaba bal waxa weeye waxa weeyaan dalaalku wuxuuba gaaraa qaar iska caamaha iyagu qur-aankana xoogaa dhegdhegaystay inay xataa markay jawaabaayaan qur-aanka ku jawaabaan oo haddii sheeko caadiya qof dhex marto iyo arrintaas iga waran dadka ilaa waa nagii sheegno dadka qaar waxaa ku jira maalayacni ay shaqo u tahay wax aan loo dirsan midaa telefonku hadalkaas le yaa la hadlayd uu leey wax ugu jiro qof islam qof la hadla wax aan wax u dirsaday la arag weydiina markaasuu leeyahay laa tasalu can ashaa in tubda lakum tasuuq aayad quraan ku jawaaba subxaan allah waa talaacud qur-aankii oo layskaga cayaaraayo wey qur-aankii oo layskaga cayaaraayo wey sheeke laga dhigtay laba qof ku sheekaysato waa idab daro waxaas wa haadaa kaasu walwaajib waa midka waajibka ku calaa kuli axadin qof kasta fainahu shaaniye kamaa yajibu siday waajibka u tahay asukuutu in laga aamuso camaa shay laa cilma aqoon lahu aysan ugu sugnaanin bihi maaga fakadalika sidaasoo kale yejibu waxaa waajiba alqowlu in laga hadlo fii maa shaygii su-ila la weydiiyo qofka canhu xaggiisa oo mimaa shay an yaclamhu uu og yahay saasoo kale waajib u tahay wixii la weydiiyo garana inuu ka jawaabo liqowlihi alla qowlkiisa u daliila tacaala alla waa sarreeyahay ilaa wuxuu yidhi latubayinunnahu dadka waad u cadaynaysaan oo aayadda waxaa ilaahay ballana ka hadlay ah, waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutul kitaaba ummadda u sheeg markii ilaahay ballanka markii uu ballanka ka qaaday ah, qoladii kitaabka la siiyo ahlu kitaabka aheed qoladii kitaabka la siiyey oo ahlu kitaabka aheed waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutul kitaaba qoladii ahlu kitaabka aheed oo kitaabka la siiyey ballanka ilahay markuu ka qaaday maxaa ilahay ballan uga qaaday latubayinunnahu waad u cadaynaysaan oo u cadaynaysaan oo aad u cadaynaysaan walaa taktumuunahu mana qarinaysaan kama qarin kartan marka ballow ilaahay weeye qofku masalada uu garana waa sheega waadixa u ah waxaa kaloo daliila inaan la qarin karin walimaa xadiikii walimaa xukunkii dhe jaaa yimid fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa ku yimid xadiidkii almarwiyi la wariyey min duruqin duruq fara badan lagu wariyey oo nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man su-ila qofkii la weydiiyo can cilmin cilmi oo fakatabahu qariya isagoo garanaa uljima waa lagu xakameeyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bilijaamin xakamo xakamahaasoo min naari naar birta afka laga geliyo dameerka birtaasaa la idhaha lijaam marka biro naar ah aa ah afka looga xidhaa qofka mas'alada cilmiga garanaa ee marka la weydiiyo qariya man su'ila qofkii la weydiiya can cilmin cilmi oo fakatamahu qariya uljima waa la xakameeyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bilijaamin xakama min naarin oo naar ah abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ayaana xadiidka wariye وqال بن jrير بن jrيr dbr wuxuu yidhi xadثna waxaa noo warramay mحamed بن bشhاaر qala xadثna mmil بن ismاعيil qala xadثna سfyaan عan abi الزinaad qaala wuxu hi abi الزinaad qaala bnu cabaasin cabdulaahi bni cabaas wuxuu yidhi atafsiiru tafsiirku calaa arbacati awjuhin waa saddex wej qur-aanka tafsiirkiisu waa saddex wej calaa arbacati awjuhin waa afar wej afar wej wey calaa arbacati awjuhin waa afar wej wejhun wej tacriifu lcarab carabtaa garanay min kalaamihi hadalkeeda ka garanay qayb qur-aanka ka mid ah qof kastoo luqa fusxa ee carabiya sax u yaqaana waa garanay sida carshi haddii lagu sheego qur-aanka carshi waa la yaqaana sariirulmelig aa la yidhahdaa haddii la yidhahdaa kahfi waa la yaqaan waa god qofka luqa carabiya fasiixa garanaa lafdigan marka lagu dhawaaqa horuu ka garana qayb waa qaybtaas qaybna waa tafsiirun iyo tafsiir tafsiirkoo laa yucdaru aan loo cudurdaarayn axadun qof bijaalati inuu ka jaahilno tafsiirna waa aayaadka la yidhaahdo tafsiiruhaa qiraa'atuhaa haddiiba lafdigeedaa tafsiir u ah macno kalemaba aqbashaba waana aayadaha uu waajibka tahay ictiqaadkooda ama ku camalfalidooda sida waaqiimu salaata waatu zakaa macno kale male lafdigaas maahane macnaheedo dhan waa intaas hadda aan akriyey war salaada ooga oo sakada dadka xaqa wala siiya waa macna iska cad qof loogu cudurdaara jaahilanka oo waa gala waaye waaqiimu sala ma jiro taasna waa mid iyo wa tafsiirun tafsiir tafsiirkaasoo yaclamuhu ay garanayaan alculamaau culimmada tafsiir aan caamna marna gala karin culimmada bisaa taqaan waa aayadaha caamka iyo khaaska oo u baahan in laysku khasiso waa aayadaha mulaqa iyo muqayadka oo u baahan in laysku qaydo waa aayadaha naasika iyo mansuuqa oo u baahan in la kala garto kuwaas culummo bisa garan karta xataa caamkii loo sharxa ma fahmi karo ah. taasna waa tafsiirka qaybtaada iyo wa tafsiirun tafsiir laa yaclamuhu uusan ogayn ila allahu alla mahan cid kale tafsiir waxaa jira ilaahay maan cid kalaysan garan karin maxaa ka mid a ah? kayfiyatu sifaat illah ilaahay sifaadiisa kayfiyadooda all kaliya garana jannada iyo naarta xaqiiqadooda all kaliya garana ah, cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi wax kasta oo qur lagu sheegay oo janno ka warrama iyo waxa jannada yaalla magaca ka dhexeeya haddii moos lagu sheego midkaan laftirkiisa maahan moos magaca moosa ka dhexeeya bis ee ku nuuc maaha waa ka fiican ah, wax kasta oo jannada yaalla xaqiiqadooda xaqiiqaduna waa qof banu aadan oo garan karaa ma jiro janno waxa yaalla waana xadiiska bukhari muslim cadayna acdatu lcibaadi asaalixiin maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khaطara calaa qalbi bashar nabigeen nabigeena suban sal اlahu alay slm wuxuu yidhi allah wuxuu yidhi allah hadlo xadiiulqudsi addoommadayda saalixiinta waxaan u diyaariyey wax aan inu weligeed arag waxa jannada yaalla weligeed in aragta ma jirto magaca unbaa ka dhexey waa kale o walaa an walaa udunun samicad dheg maqashayna ma jirto nuucaasoo kale xataa qalbi bani aadam weligiis kuma fekerin nuucaasoo kale ku raaciso weligiis kuma fekerin marka jannada waxa weeyaan aljannatu tukhaalifu kula maa waqaca calaa baalik wax kasta oo xataa qalbigaaga kusoo dhaca jannadu waa khilaafsanta hadday jannadii khilaafsan tahay famaa dool khaaliq ljanna allihii jannadaan abuuray maxaad u malaynay ma dhici karta qalbigaaga wax kusoo dhacay inuu ekaado ma dhici karto marka allaah sifaadiisa kayfkooda waxa weeyaan cid gara kartaa ma jirto ilaa huwa isaga maahan laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa jannadiioo makhluuq ahaaba nabi maxamed sheegay in alla yidhi qof gara kara ma jiro marka taasna alla kaliyaha gara kara in la raadiyo ma ahan in la raadiyo ma ahan wallaahu alle subxaanahu isagaa nastahan wa tacaala allah sarreeye aclam isagaa u aqoon badan wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed alxamdu lilah rabbi alalamin sidaasuu noogu dhammaatay risaaladii muqadimatun fii usuuli tafsiir ilahay weyna shiiqi alifay jannadi ha ku abaalmariyo nagana wixii aan ka fahm ka akrinay ilaahay weyna hanaga aqbalo wixi aan ku gafnayna ilahay hanoo dhaafo allah subxana wa tacala aclam sala allah nabiyina